abi aabihina waa ismaaciil bni culaya bni ibraahim bni culaya can wahay bni khaalid can yaxya bn isxaaq alxadrami anahu xadaa wuxuu u sheekeeyey u warramay can abi saciid ayuu ka damiyey ninka yaxya ah can yaxya bn isxaaq alxadrami anahu xadaa can abi saciid mowla almahri waa mashruub bikunyatihi magaca loo yaqaano caana mala abu saciid mowla almahrin baa la yidhahdaa annahu wariya shani asaabahum waxaa qabsaday bilmadiinati madiina waxaa ku qabtay jahdun dhibaato jahdun dhibaato iyo washidatun rafaad jahdun rafaad iyo washidatun dhibaatona waa la odhan karaa jahdigu jinka adii la kordhabo waa mashaqada iyo dhibka weeye wa annahu abu saciid abuu saciid mowla almahri weeye haddoo taabicigii ah ataa wuxuu u tegey abaa saciidin alkhudriyu u tegey fa qaala lahu wuxuu ku yidhi abuu saciidin almahri wuxuu odhanayaa oo la hadlaya abuu saciidin alkhudri innii kaiiru اlciyaali nin ciyaal badan oo caruur badan baan ahay waqad asaabatna waxaan haleesho nagu dhacday shiddatun dhibaato fa aradtu waxaan doonay an anqula ciyaalii carruurtayda inaan raro oo ka raro madiino ka raro ilaa bacdi ariifi aan meelaha barwaaqa sooranka u raro ariif dhulka un beerleyda iyo biyuhu iyo masnooyinka ka socdaan ee wax laga beerto ayaa riifka la yidhaahdaa aryaafna waa lagu jamciyaa faaradtu waxaan doona mar haddaan madiine ku rafaadno dhibaato nagu qabsatay an anqula ciyaali ciyaalkii inaan raro oon ka daldasho min almadiina xaggeed u daldalanaysaa ilaa bacdi meelahaasi makcadada iyo beerleyda aan u guuro faqaala abu saciid alkhudri wuxuu ku yidhi ninkii abi saciid ku yidhi mawla almahri ku yidhi laa tafcal sidaa ha yeelin haguurin ha guurin ha daldalanin ilzam ilmadiinata madiina laazimo faina kharajna maca nabiy اllaah waxaan kuu sheegaya hawl hawshaasi khusayse ama ku saabsane faina kharajna maca nabiy illaahi sala allahu calayh waslm nabig ilahi maalin maalmaha ka ah. adunnu waxaan filayaa haddaan ahay mowla almahri abu saciid annahu qaala abu saciid alkhudri inuu yidhi xataa qadimna cusfaana madiinaanu ka baxnay cusfaan baanu tagnay waa meel makiya madiina udhexayso weliba xagga maka xigta qolyo reer bani laxyaam ayaa degi jiray iyo marka nabigu ku duulay duulaan buu meesha ku tegey xataa qadimna cusfaana fa aqaama biha layaaliya dhowr habeen buu nabigu meesha ku nagaaday fa qaala annaasu saxaabadu waxay yidhaahdeen markay muddo meesha joogeen ciidanna waayeen colla waayeen dagaalla u dhici waayey wallaahi allaanu ku dhaaranay maa naxnu haahunaa fii shayin meeshaan waxba kuma haynay dheh iska degannahay oon nabiguna iska fadhiistay colla aan la haynin madiinana ay cidlo tahay waxba kuma hayno wixii u soo baxay inuu sameeyuu jecel yahay oo dagaal qarbash laisku siiyo la kala dhiil qaado ribaadka iyo jilibka in la laabo wax la sugo dadku way dhibtaa wallaahi maa naxnu haahunaa fii shayin meesha waxba kuma hayna yidhaahdeen wa inna ciyaalanaa la khuluufun ciyaalkanuguna ay baylaha yihiin khuluufku yuqaalu xayun ay khaali min alrijaali ragga ciidankaee dadka difaace birlabka marka meesha laga haweenaya maxas iyo xaabatulle ku soo hadhaan baa la yidhaha khulufku ayb wa ina ciyaalana carruurtaya iyo haaraskana ahalkaanagina la khuluufun ay baylaha oo ciidan soolamo oo difaaca aysan haysanin ciidankii muxuu ka fadhiyaa cusbaan gaalana ma hayno colla meesha kuma hayno madiinana waa daleed iyo cidlay dheheenoo waa ma namanu calayhim aamin kuma nihi in naloo dabamaro col iyo cadow ku fadhiisto fabalaga dalika nabi arinkaas ay saxaabadu yidhaahdeen usfaan ka yidhaahdeen iyo madiino ayaa nabiga gaadhay faqaala wuxuu idhi maa hada اladii balaganii min xadiiikum muxuu y waxa isoo gaadhay warkiinna ah halkaanu fadheen ribaadkan gaalada sugayna miyaad qoonsateen oo madiina lidin waa baylahoo col iyo cadow waa looga baqayaa maa adri ma ogu abu saciid اlkhudri shaakigu hala shakiye waa abu saciid alkhudri saaxib alxadiid ma adri garan maayo kayfa qaala suu nabigu ereyga u dhigay hadda ma xusuusto laakiin waxaan ii sheegay maxalu shaahidka wاladii axlifu bihi allahan ku dhaartaan ku dhaartay aw ama nabigu wuxuu hi wladii nafsii biyadihi allah naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay laqad hamamtu waxaan doonay aw amase nabigu wuxuu hi in shitum haddaan doontaan laa adri ayatahuma qaal labadaa eray nabigu ku yidhi wladii nafsii biyadihi laqad hamamtu ama aw in shitum la aamuranna binaaqati labadaa inuu nabigu ku yidhi baan hadda kala garanayni buu ninkii laada abu saciid alkhudri laa adri maka garanayo ayato mootoodii qaaluu nabigu ku dhawaaqay laqad hamamtu iyo inuu yidhi in shitum laaamuranna in shitum haddaad doontaan laaamuranna waxaan farayaa binaaqatii hashayda turxal in la raro oo heeryada la saaro oon meesha ka guuro uma intaa kadibna laa aanan furin lahaa ayada cuqdatan aanan ka furin wax xadhig ah guntin iyo xadhig midna aanan ka furin wixii aan heryadii iyo hiilka la saaray waa in la fure yani oo dhexda lagu sii nasta marka geedin la yahay cusbaano madiina way ka fog tahay xagga makay xigtaa uma laa axullu aanan furin laha hasha cuqdatan xadhig aan xidhay aanan furin xataa aqdama almadiinata ilaa madiina aan galo oon tago oon aad u dhaqsado socodkan aan xidhiidhiyo dhaxdan aanan ku cabaar furin aanan ku nasan wa qaala wuxuu markuu nabigu intaa yidhi kadib wuxuu qoonsaday nabigu muxuu qoonsaday wuxuu qoonsaday madiinaa baylaha ah madiino ayaa bayluhu nabigu ka cadhooday kama cadhoonin meesha waxa kuma hayno nabigu madiina markuu ka baxo inaan loo soo dabamari karin buu og yahay oy malaa'ig waardiyeynayso wayna iman doontaa marka iyagoo inay waxayeen oo madiine difaaca hayeen bay iska dhigeen ilaahay ciidankiisiina uusan ku fillayn madiino tayib allahuma ina ibraahiima xarama makata allow ibraahiim makuu xarimay fajacala wuxuu ka yeelay xaraman meel iyo dhibaato wa inii aniguna xaramtu lmadiinata madiinan xarimoon ka mamnuucay wixii maka laga mamnuucay jacaltuha waxaan ka yeelay xaraaman xaram baan ka yeela wy maa mazimayha iyo macziqayha iyo madyaqayha meesha cidhiiriga jaqatiga ah ee labada qow iskaga soo dhowaadaan ayaa la yidhaahdaa ama labaga laago darmigoodoo kale cidhiiriga ah marka mazimayha waxaa laga wadaa jabalayha un wey xalaynu laabatayha jabalayha xaratayha un baa loo jeedaa xaraaman baan ka dhigay maa bayna mazimayha labadeeda qow waa qowgii thawr iyo kii cayr ama waa labadii xaro shiilaha ahaayee midna bari midna galbeed madiina ka xigtay idan nabig wuxuu fasirayaa muxuu xarimay xaramnimaduna maxay tahay allaa yuuraaqa inaan la daadinin fiiha madiina damu dhiig lagu daadin walaa yuxmala aan la xumbaarin fiiha fi lmadiina silaaxun hub aan la qaadin liqitaalin dagaal aan loo qaadanin walaa tukhbad aan la garaacin fiiha madiina shajaratun geed ilaa licalfin calaf xoolood mooyeene wax calafo xoolaha loo soo qaaday oo geed hoosii iyo cayan la soo guray mooyeene inaan geedkii uluntii aan la garaaci karin ama intiin gool la geliyo aan la jafaalin karin onan geedkii laamaha jabi kara wuu daadanaya laamis yararkaaba lama ogol laama in la jabiy lama ogol lakin calaf baad gacanta kusoo guran karta allahuma baarik lana fii madiinatina idan nafs shay xarameynku alxaram almaki iyo alxaram almadani waa isku xagga waxaynu ku soo marray maka markaynu ila alidkhira xadiidkan hadda marka istinaha ku yimid fi xaram almadani waa istinaa fi اlxarami almaki ayضa waa laisku qaydaya lanna waa laba xaram ma uطliqa hunaaka fahuwa muqayadun huna wاlcaksu صaxiix nafs الshay madiine idkhir lama sheegin idkhirku maka la sheego madiinana waa wuu fasaxan yahay isagun lanna waa laba xaram oo isku xaqa isku xukuma haddaysan midnaar weliba sidanin ayb allahuma baarik lana fii madiinatina allow noo barake magaaladanada madiina allahuma baarik lana fii saacina saacana allow noo barake allahuma baarik lana fii muddina mudka iyaga aan wax ku beegana allow noo barake allahuma baarik lana fii saacina allahuma baarik lana fii muddina nabig waa ku celceliya allahuma baarik lana fii madiinatina allahuma ajcal allow halka barakalabaalow ka dhig labanlaab waladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay maa min almadiinati madiina kuma yaal ama kuma tirsana shicbun gol walaa naqbun wadiyo jid ilaa calayhi dushiisa waxaa taagan malakaani laba malag yaxrusaaniha ilaalinaya xataa taqdamuu ilayha ilaa aad gashaan nabiguu u sheegay madiina baylaha miyaad baan ku dhaartay gol golaha madiina ka ma jirto iyo wado madiina soo gasha ama ka baxda oysan laba malag taagnayn waardiynoo ilaalinaya ilaa idinku aad ka gelaysaan maalinkaad gashaan oo tagtaanna malaa'igtu way ka dhaqaaqay idinkana col baa idinku soo fokan doonaa layidhi nabigu u sheegayba ayb xataa taqdamuu ilayha ilaa aad gashaan oo marka aad madiina tagtaan uma qaala linaasi intaa markuu nabigu asagoo fadhiya cusbaan jooga nabigu uu sheegay iyo wuxuu hi rartayna keena waan guuraynaa madiina aadaynaa fairtaxalla waanu rarnay abu saciid faaqbalnaa ila lmadiinati madiinana afka aadino madiinan u jeedsanay fawladii naxlifu bihi allahaan ku dhaaranaan ku dhaartay aw yuxlafu bihi ama allaha lagu dhaartaan ku dhaartay ashaku min xamaad shaku waa min xamaad sheekhi muslim xamaad bn ismaaciil ma aha shaki min abi saciid ma aha maa wadacnaa rixaalana heedyadii raradii maanan ka dejinin awrti iyo geeli xiina dakhalna lmadiinata markaan madiino gallay xatى agaara calayna banu cabdilaahi bani aan ibni khatfaan saadaan awrta oga dejina raradii aan awrta sii daynay nin walba ritigiisii foofsay colbaaba soo fkaday bil ay ka maqnaayeenna wax fooda geliya waa la waayey madiino xataa wax isku daya ma jirin wax isku daya ma jirin xataa agaara ilaahayna soo waran calayna dushiyada weer nagu soo gaaciyeen banu cabdilaahi bni khatafaan banu cabdlah nabiga u bixiyey banu cabdulcuza baa loodhan jiray fijaahiliya qoyskan weerarkii reer najdia ah. banu cabdulcuza baa loodhan jiray markaasuu nabigu wuuu banu cabdilaahi buu yidhi niman ka soo islaamay iyo dama yimid antum banu cabdilaah waagii dambe carab waxay dhe u bixiyeen banu muawila banu muxawila aw muxawala qolihii la bedelay magaci awowgood xumayn bay oga dhighayaa magaca aabbahay ugo kuu waawa inaad oo kii isku dhajiyey saciid musayib aabbihii magacaa musayib bn xasan nabi wuxuu ihi xasankaa badel magac fiican buu nabigu u sheegay bal anta mxua musayib bnu sahal wuxuu ihi magaca aabbahii ugu ogaa bedeli mayno markaasuu nabigu uhi bedelo tiisii buu watay saciid wuxuu odhan jiray maa zaalat alxusuunatu fiina markaan diidna magacii nabigu daco inaan bedello dhibkuu nabigu ka baqahayay fir bay noqotay buui xusni iyo tiraanyo iyo walbahaar iyo balaayo daba joogta oon hadhaynin way ka bixilada idinkaa maana reer walbahaar baadna la yidhaahdaa reer walbahaar reer walbahaar ma soconaysay iyo murugi magaca nabigu bedelo reer sahal baa tiin reer sahal nawa iska daa magacii duqa bedeli maayo nabi wuxu hi wata waxaad ka qaadaan baad ilaa yomina hada wayna daba taagantah taabiciga odhan jiray ayb marka banu cabdilaahi oo banu cabdilcusa la odhan jiray waagi dambana carab ay ku xumaysay banu muxawila oo muxawala weeye qoyska wamaa yahiijuhum wax hortaagnana ma jirin qabla daalika intaa ka hor shay cadow hortaagnaa ma jirin nimanka markaan annagu tagnun soo fakaday bishii aan madiine ka maqnayn wax hortaagnaa oo waran la hortaagnaa ma jirine oo bini aadam yaa hayay ilaahay baa difaaca haayey malaa'ig baa hayse magsaxo waxay la yaabeen nimankii wax horta ayuu inteen soo duuli waaye hadda markaa anagu nimid maxay soo duuleen hadda waa loo sheegay horaan baa lagu yidhi waladii nafsi biyadihi maa min shicbin walaa naqbun ila wa calayhi malakaan waa soo mara yaxrusaaniha idan madiino fadligeedii iyo sidii ay la agtiisa ugu weyntahay buu nabigu inoo sheegay calayh salaat wasalaam waxadaana zuhayr bn xarb qaala xadana ismaaciil bn culay can caliy ibn اlmaarag alhunaaءi اlbasri xadaana yaxya bn abi kaiir الطaa'i xadaana abu saciid mawla اlmahri can abi saciid yaxya bn abi kaiir baa nin wadaadka hore ka horreeyey mutaabacayn can abi saciid اkhudri radi allahu tacala canhu ana rasuula اllahi sal اlه alay slam qaal allahuma baarirna fii saacina wmuddina ilaah mudkanaga iyo maxaa yeele madiine waxaa loogu ducayn beer iyo badar iyo raashiin baa loogu ducayn reera beerley bay ahayn ganacsata maysan maysan ahayn fii saacina suuska iyagaygu mudina marka hadday marka ganacsi ku bedelaanna ganacsigaa loo baran kolba wixii maciishadooda ay ku xidhantahay ku dhisantahay nabiga ugu ducayey wajcal maca albarakati barakatayn halkii barakii alla aad eh, eh, horaan jirtayna laba alla ku dar xadaanaahu abu bakr abi shaybata qaala xadaana cubaydlahi bn muusa alcabsi ahbarna shayban cabdiraxmaan atamiimi waxadaanii isxaaq mansuur ahbarna cabdusmn cabdlwaris bn saciid alcambari xadaana xarb yacmnu shadaad alyashkuri kilaahuma labadan wadaad shaybaan iyo xarb can yaxmi kaiir aai wadaadka horeasa kasii horreeye cali ibnulmaarg alhunaa'i bay mutaabacaynayay ninka kasii horreeye isaguna ahaa kumuu ahaa yaxya bn abi isxaaq alxadrami mutaabaca qaasira ayb xadana qutayba bihada اlisnaad sanadka haddaynu soo marray buu ku tabiyey milahu asagoo kale ku tabiyey وxadثna qتayبة بن سعيid xadثna layث بن سعد عن بن أبي سعيid المقبري عن أبي سعيid mولى المhري أنه جاء أbا سعيid الkhudري u yimi layaalي الxarة وقعة الxarة yوم الxarة oo lixdan iyo saddexda maalka dhibka badnaa ay reemidna go-een habeenaheediiba abu saciid waxaa u yimid abu saciid mawlal mahri baa u yimid horaanu soo maray horaan waxaa dhibaataa nagu dhacday kadibna abu saciid baan u tegay soo yidhi sababkii hadduu caddaanaya waa inagii soo maray sayidina mucaawiya bn abi sufyaan intuu wiilkiisa yaziid ayuu beeco u qaadi jiray baycadiisi dadka diida waxaa ka mid ah reer xijaaj badankood baa diiday reer markay waa diideen hawsha waa ku gacansaydheen khaasatan cabdulahi bni cumar iyo cabdulahi bni zubayr iyo xusein bni iyo rag dhowra ayaa hawshaas ka biyadiiday markuu saa u dhintay marka e, mucaawiy oo yasiid xilki qabtay ibn abi sufyaan iyo wuxuu bilaabay dadku inuu xoog beeca oga qaado dadku waa wada galeen reer xijaajna waa diideen kadib ciidan labayo kun ah iyuu shaam ka soo diray oo uu nin la odhan jiray muslim ibnu cuqba oy salafku waagi dambe u bixiyaan musrif ibnu cuqba muslim ibnu cuqbau ahaa dhibkuu geystay iyo daalimnimadkiisii ayuu wuxuu geystay wax lagu takfiiriye wey muslim ibnu cuqba aniga xasaan agtayda muslim kama aha muslim kama aha waan ogaan akhriya ah, taariikhda xaram almadani iyo ahalkeedii iyo muslimiintiibu istaxalla dimaa'ahum wuxuuna iibiyey muslimiintii bayca alcabiid madiinatu rasuulilahi bnu saddex maalmood way bannaan tahay yustabaxu fiiha kullu shay wax walba ciidanki bur waad fasaxantihiin waxaad fuuli kartaan waxaad dili kartaan wax walbaad aragtaan dhulka dhiga waxaad dishaan wax walba waa idiin bannaayahay fa abaaxa almadiinata alaaan saddex maalmood baan masjidka nebi maxamed jamac lagu tukanin walaa jumca aan jamaca lagu tukanin oo fardaha la geliyey oy ku kaajeen ku xaareen ku sala dhigteen saciid musayib keligii baa ku soo masaajka laga bixin waaye dhowr reer madiinaa oo reer banumaya xoogowa isku fiicnaayeenba waxay ku dhaarteen waa la dili lahaay inuu waalan yahay saciid musayib waxay dhan waalan majnuun wey dadko dhan dhammaa ninka masaajidkan ay farduhu dhex boodahayaan ku kaajaayaan iska dhex fadhiy muxuu aha ka baxayna iskaga tukanay camr bin cumaan baa ka mid aha dhalay ood soo marteen nin qiimo badan wuxuu ku dhaartay rag lamida inuu saciid waa nin waal reer mado dhan weydiiyo is'aluhu can ahli madiina waa majnuun isagoo yar buu ka dhiga caalla waa la yaqaana wuxuu rabaa inuu badbaadiyo dhiiggiisa dhiiggiisa ay masaajidkiisa ku dhex dilin waxaasuu sameeyey almihim muslim muslim ibni cuqba muslim ibni cuqba waa murtad ibni cuqba weeye ayuu soo diray madiina dusheeduu yimid wuxuu reer madiinu isoo dhiiba way ka diideen waa la dagaalamay waa inagii soo maray niman reer bani xaari oo reer bani khasraja baa khayaano sameeyey ciidan aan la khaa'imin oo isku tashaday inta badan lama jabiyo niman wadaadda ah, oo saxaabo leh oo taabiciin leh oo abnaaul ansaar almuhaajiriin oo dagaalamay ahaayeen reer bani umeya sankooda caanay ka liseen maalmihii u markay foodda gelin waayeen bawaree dowlad way ka khiyaano badan tahay waxay dhan soomaali dowlad iyo quraanjo indhehe dowlad sirteed iyo quraanjo indheheed midna lama arko quraanci way ordi wayna socotaa saadadda way kaa leexan xagga adiga way kaa leexan wax cindhaheedo arkaysana ma jiro maxay ku socotaa sansar iyo laysar bay ku socotaa ama indha rabu isiyey ku socotaa idan dowla xaggay ka wareegtay nimanka ansaariyada madiina difaaca iyo qoys culus oo kamid mid ahaa bay la heshiiyeen qoyskaasaa dhabarjabin dhankooda laga soo sameey laga soo galay reer madiinoo xarra joogo dagaalamayo reer inay jabiyaan baarka u saaran yaa dhabarka laga soo galay kaasaa la baabi'iyey kun soddon kun afartan kun baa la gaadhsiiya toddobaatan kun wadaaddaa gaadhsiiya dadka meesha ku dhan akaruhum waa min culamaa اlansar wاlmuhaajiriin abnaa lansar wlmuhaajiriin bay ahaayeen lugtay la baxeen maalinkaas wey kadib markay dhammaadeen yaa wuxuu yidhi saddex maalmood madiina waa fasaxanta wax walba saqiir iyo kabiir bu waranku baa la gelinaya wixii la arkaba marka dambuu soo ururiyey maalinka shanaad buu isku keenay wixii noolaa kaasuu wuxuu idhi beecaad la gelaysaan yaziid mucaawiya halka beeca kala gelaysaan kow waxaan idinku badbaadinaya keliya inaad qirtaan oo tidhaahdaan addoommaan u nahay naxnu cabiidun liyaziid yafcalu fiina maa yashaa xataa idinku axraaran ma beeca ma gelaysaan waxaad dhahaysaan naxnu cabiidun liyiid bn macaawin abi sufyaan idaanta raggayna dhammaan maxaa soo haray xaabadii waxay yidhaahdeen iyo intii markaade naf ba aan haynin annaguna cabiid baan nahay markuu ree midare jabiyeybo baxay isagoo usii socdaa wuxuu aaday maku aaday cabdullahi bin zubayr buu rabay inuu asna soo jabiyo soo junjunsado qudayd markuu maray yuu nafta waayey masr bn cuqba qudayd buu ku dhintay maka markuu wax yar u jiro ayaa murjin awliya ku dhacay habaarkii madiinaa qabsaday halkaasu ku nafbaay ku allafay wuxuu madiine ku sameeyey qof iimaan leh ma samaynayo afsaqu اlfaasiqiin ma samaynayo afjaru اlfaajiriin walow kaana cindahu iimaanu daciif ma sameeyo akfaru khalqi اllaahi wa artadihim baa sameeya ogaada waashaddihim fujuuran wa cutuwan cala allahi subxaana wa tacaala falsafadan lagu sheegaya akhriya taariikhda ninkii quudhsada wuxuu rabbi weyneeyey waa kaafir man istakhafa maa cadamahu allahu kaafir wey madiina wuxuu ka dhigay inay ka liidatee musqulaha la galo reer madiina wuxuu ka dhigay inay ka liitaan khanaasiirta iyo doofaaraha anagoo addoommo aan bayca la gelaynaa naxnu cabidun qira marka musrifni cuqba ma aha ma yakfi maa yakfi ayb inuu nodo inuu noqdo musrif muslim noqdo muslimna cuqba muslim noqdo suuragalba ma ah waa la fahansan yahay waxa laga hadlaaya taarikhdan lala socdo iska ilaalay ninka kadibna nin la numayr assakuuni ayuu xilka ku wareejiyey markuu dhimanayay musrif makuu tegey makuu isweer ka qabtay wuu go'doomiyey cabdulahi bin zuhur buu kula dagaalamay foodduu gelin waayey manjaniiq bay u rakibeen gadaalla dhaadheer kacbadii bay gubeen uxriqat ilkacbatu wa saqata jidaaruha wa saqata saqafuha saqafkii jingadii saaraydii biic qaybta koro baa kacbada duntay derbigeedana wuu dumay maryaheedii wixii saaro o dhan waa la gubay dab baa la qabatay manjariiq waxay soo tuurayaan wata holac marna dhagax weyn baa la soo saaro kugu fadhiisanaya marna waxaa la soo saaray waxyaaba olol wato meesha ku dhacan gubay iyagoo saa u gubaya kacbadoo dhibkaa uu socdo yaa yaziid asna naf waaye yaziid ku bakhtiyey shaam min afsaqi khalq illaahi baa lacnigiisa lacnuid mucayan slk wa isku maandha kutub laga qoray bacdu ahlqiblana waxay doon ha noqdeen way gaalaysiiyaan yani hal u itaallama hadda bacdu ahlqibla gaalaysiiya laakiin inuu min afsaqi khalq illahi wa afjarihim hana waa masle macluuma wey lacnigiisay salaf ka niqaasheen ayagoo marka fadhiya oo maka dusha ka fadhiya dagaalamayo dadkii baabi'inaya xaggana geyl cabdullaahi loo geelaayahay maxaad ka dagaalamaysaan daaqagiinni maanta wuu naf baxay asaga warka helay sirdoon badan buu lahaa way kala yaaceen marka way noqdeen cabdulaahi baa sii haystay maka xijaaj ka taliyey masar gacantu u soo gashay cafwan iyo cafwan ujeedaa ciraaq qayb ka mida iyo iyo yaman oo noqday inuu ka taliyo bilaadii islaamka badankeed amiir iyo khaliif ka noqday ilaa cabdilmalik bn urwan uu qabtay xajaaj uu soo diray waagii dambe lagu dilay maka lagu dilo waad garanaysa fidnadaas weeye fidnada haddee waa maxay madiine wix yeelo dhan baa la qaaday istubixat fiiha alaau layaal baa la bannaysay wax walbaa la qaaday neefno lagama tegin awlaaddu alcabaas oo yaryar baa intii baacoga lagu dhuftoo la gargowracay bay islaanta dhashe waalatay waad garanaysaa cubaydilah caruurtiisi cubdillah ibn cabaas ibn cabdimualib waad garanaysaa islaanti waa kay waalatay waagidambe xataa xijaabkii garan weyday ayadoo arkaysa inta la qabtaa laga gawra caruur yararka ayb waxaa la yidhaahdaa marka wixii madiine laga sameeyey xataa filjahiliya kama dhicin wii madiine lagu sameeyey wixii maka lagu sameeyey xataa filjahiliya ma dhicin quraysh baana samaynin quraysh xataa ma aysan samayn tii way marka dhibkaasuu sheegto madiina waa xaaluftay wixii yaalla waa la qaaday ummadda dhigid la bannaystaantideebaa la qaatay gaajaa loogu dhammaanaya wadaadkan taabiciga usoo dacwooda saxaabiga annahu jaءa aba saciidin اlkhudriya layaali alxara fastashaarahu fi اljalaa'i min almadiina abu saciid ayaan aba saciid baan kala tashaday buu i fi ljalaa'i ka guuriddi aljala ay alintiqaal min almadiina aan ka guuro inaan ka guuro on ka rarto ka daldasho ood ka qaxdo aan ka qaxaan kala tashaday wa shaka ilayh wuxuuna u sheegay saxaabiga saaxiibkii ah ascaaraha sicirkeeda iyo qiimaha hantida iyo badeecada cirka maraya isku shareen sicir bararka ka dhacay washaka ileyh wuxuu u sheegtay ascaaraha sicir bararkeeda iyo wakarta ciyaali iyo caruurbadnidiisa anugu xaas baanahay waa ciyaal badan oo caruur badan baan hayaa madiidana koobo sonkor lama iibsan karo koobo raashin lama goyn karo wa ahbara wuxuu u sheegay alaa sabra lahu inuusan u dulqaadan karin calaa jahdi اlmadiinati madiina rafaadkeeda iyo walawaa'iha shidooyinkeeda faqaala lahu wuxuu ku yidhi wayxak war magacii jir laa amuruka bidalik ku fari mahaya inaad ka guurto madiino inii samictu rasul lah sal slam yaquul laa yasbir ooma dulqaato axadun aadame calaa lawaa'iha ay calaa shadaa'idiha mashaakilkeeda iyo dhibaatooyinkeeda nololeed oo fa yamuutu uu ku dhinto madiinaintuu sabro dulqaato ilaa kuntu la waxaan u noqonayaa shafaacan ergeeya yowma alqiyaama hadduu mudnib yahay weye caasi yahay aw shahiidan mahraatikacaan u noqonaya u mahraatikaca asaga oon ku mahraatikaacaynin yowma alqiyaamati maalinka aakharo idaa kaana muslima oo innaga soo maray riwaayadaas inay iman doonto insha allahu tacaala can axmedina aan ka soo goorna xadiidkii horeenu soo maray idaa kaana muslim maxaa shafaacadu iyo shahaadadu shuqulkuma laha ashahaadatu cala annaas gaaloo dhan baa soo gelaysa laakiin ashaa'atu lahu muslimiintaa iska leh ashafaacana waa ahlu tawxiid fama tanfacuhum shafaacat shaaficiin idan saasaan maqlaya dulqaado shafaacaad ku heli adduunyada nolosheedu waa laskaga dulqaata waa maalmo kooban waa shay macduuda wax la tiriya tabar ma leh iska joog xadaana abubakr bn abi shaybata wamxamed bn cabdillahi bn umayrin wabu kurayb jamiica can abi usaamata xamaad bn usam wlafdu labi bakr numayr qaala xadaana abu usamata can lwad bn kaiir xadaanii saciid ibn cabdiraxmaan bn saciidin alkhudriy ninka asaga rawa canhu suhayb bn abi saalixin wlwaliid bn kaiir haddaad haysaan wakadalik maxamed bn isxaaq dakarahu lbukhaariyu fii taariikhihi wakadalik ibn abi xaatim fi ljarx watacdiil walam yadkuraa fiihi jarxa walaa tacdiila min ayrubuc alishbili alxaafid wuxuu yidhi raawiga ay bukhaari iyo ibn abi xaatim fii taariikhihima ay ku sheegaan meel kale aysan ku jarxinin halkana aysan ku jarxinin meel kale aysan ku tacdiilinin halkana aysan ku tacdiilin miman yuxtamalu xadiiu cinda almuxadiiin faaiida in badan waxaa soo guuriya muqhlata ibnu rajab way soo guuriyaan man dakarahu albukhaariyu fi taarikhi اlkabiir wlam yadkurhu bijarxin walaa tacdiilin huna walaa fii hayrihi min kutubihi fahuwa miman yuxtamalu xadiiuhu cinda albuhaari waa qaacida aan jabayno weliba laakiin markaad ii keento ninuu meel kale ku dura ii keento taarikhdan uu kaga aamusa markaasaad fashilmi qaydka waa in sidiisa loo fuliyo miman sakata canhu اlbukhaariyu fii taariikhihi walam yadkurhu fii hayrihi bijarxin walaa tacdiilin fahuwa maqbuul اxadiii cindahu bay yidhahdeen xufaatu biistira bay ku keeneen alxaafid min yorbac ishbili baa soo guuriya ayb nas bukhaari buu soo guuriya ninkanaa ka mida wadaka fi iqaat muslimna rijaajiisu ka mid yahay marka warka xaafid waa maqbuul ay layin اlxadii oo waxba kama jiraan wey ayb maqbuul xadii buu hi ninkan saciid bn cabdiraxmaan ibn abi saciid alkhudriy dakarahu اlbukhaariyu fii taariikhihi wbn abi xaatim weliba canabi ba ka soo guuriyey walam yadkura fiihi bijarxin walaa tacdiil wadakar ibn xibaan fi iqaat almuhim muslimna min baabi almutaabacaat buu ku keena waad filaya ninka asaga waa min rijaali muslim abi dawud wbni maaja cala aqali taqdiir waa in la nin saduuqa ah. lakin waa daciif la yidhaahdo maa lam yutaabac la yidhaahdo xoogo waa waraan xaafidka laga yeelaynin aan ka tagno ana cabdaraxmaan xadaahu cabdiraxmaan baa u sheegay saciidoo aabbihii hade can abiihi baa oga yani saciid baa u tabiyey weliid wuxuuna oga tabiyey aabbihi cafan aabbihi ah, waxaan raba cabdiraxmaan aabbihi abi saciida ana cabdiraxmaan baa u warramay wiilka saciida xadaahu can abihi abi saciid anahu samica rasul sal slm yaquul inii xaramtu waxaan mamnuucay maa bayna laabatay almadiina madiina labada shiilood inta udhaxaysa labada buurood kamaa xarama ibraahimu maka suu ibraahim maka u xarimay qaala uma kaana abu saciid wuxuu yihi wiilka cabdiraxmaan aha abu saciid wuxuu ahaa yahudu kii qabta axadana midkaanuu qaban jiray fii yadihi ayr gacanta shimbir ku wata fayafuku min yadihi gacantiisu ka sii dayn jiray uma yursil markaasuu diraya shimbirki bdiamed wuxuu le aabbahay abu saciid yaa mararka qaarkood wuxuu nugu subi annagoo shimbira soo qabsannay meelaha mid misaga cunaysa dhab sinoo hayna dhab intuu nasiyo naga qabto yuu sii dayn jiray maxaa yeel lama taban karo ugaadheeda iyo shimbirteeda waa xaram uma kaana id ki hela aadana midkayuu heli jiray fii yadihi aayr gacantiisu ay shimbiri ku jirto ama haad ku jirto fayafukuhu min yadi gacantiisu ka furfuri jiray uma yursulu markaasuu sii dayn jiray yani maxalushadu waa maxay abu saciid baa carruurtiisa markuu ku arkay iyagoo shimbir soo qabtay madiina joogta ka sii dayn jiray maxaa yeele maadaama aan la ugaadhsan karin shimbiraha madiino haddaba waayo xadiidkii yaa abaa cumayr maa facala nuqayr maxaad ku samaynaysaan maxaad ka leedihiin ayb shimbirta inaad ku ciyaarto kula joogto dhaqaalaysatay inaad ugaadhsato kala duwantaa lagu le horta shimbirku shimbir yaroo wiilku iskaga ciyaaro la joogo la rabaayadu ahayn miyaa la ugaadhsanaya lama ugaadhsanin ayb midda labaad xadiidkaas wuxuu abale qabla taxriimi اlmadiina intuusan nabigu xaramaynin madiinay ahayd wاlxukmu laa yataqadamu calى sababi ijmaacan ijmaacuna xukumkana kama hormaro sababkiisa ayb وxadثna أbu bكر بن شhayبة xadna علي بن mسر الqرشي عن الشhaybاني أبي إسحاaq الشhaybاني سليمان بن سليمان الشhaybاني عن يusayر بن cمر الkindi waa min kibaar التاaبعين bal lahu ru'ya la yidhaahdaa ru'ya u leeyahay ayb fii zamn النبي عليه الصلاaة وaسلام nin weyn oo qaangaaru ahaa can سهل بن xunayf usayrna waa la akhriyaa yusayr بن cمr iyo usayr بن cمr inta waa la yidhaahdaa alkindi waa ragga aad u laazimay cumar buu axaadiid badanna ka wariya can sa ibni xunayf qaala wuxuu uhi saxaabigaas ahwaa rasuul اllah rasuulka ilaahay baa ku fiiqay ama ku foorarshay biyadii gacantiisa ila lmadiina xagga madiino faqaala wuxuu yidhi inahaa xaramun aaminun inahaa madiinu xaramun ay muxaramatun mid la xarimo oo laga mamnuucay dilka iyo dhiigdaadinta iyo ugaadhsiga iyo geedaguridda weeye aaminun aamin layo ninkii joogana uu aamin noqonayo ayadaa aamin bimacnaa ka cadlin oo kale wey bimacnaa caadil ayb waxadaana abubakr nabi shaybata inahaa xaramun aaminun reer banu may maxay ku sameeyeen wii hadda idiin soo sheegayay wax ka daran bay in yar baa idinka soo qaaday akhriya taariikhda yowm اlxara wuxuu yidhi waa min masaa'ib ibn xasm masaa'ib اlislaam arbacun afar buu tiriyey musiibada koobaad maxay ahayd mowtu rasuuli اlahi calayh الsalaaة wasalaam uma istishhaadu cumar uma qatlu cuثmaan uma istibaaxaة اlmadinati ywm اlxar masaa'ib اlislaam arbaca waa laga soo kaban layahay buu midda ayadaa ah. midna waxaa weya dee falu bini aadam sameeye wey midna waa ficlu rab ficlu rabbi oo hawl laga hadli oo mowtu rasuulilah calayh isalaatu wasalaam hataa laga hadli wax laga hadlaayo oo dulmigan kale iyo aafadan kale xadana abubakr abi shaybat qaal xadana cabd bnu sulaymaan alkilaabi can hishaam bni curwata can abihi curwata bni zubayr can caaisha radi allahu tacala anha qaalat qadimna almadiinata madiinanu soo gallay anagoo muhaajiriina wahya wabiatun wahya wabi'a ayadoo meel malaari badan ah ama duumo badan ah wabiia min alwabaa meeshu cudurka badan ee qaniinka badan in carasanka ahayn ninka habeen baryaba uu qandhanayo ayaa wabii'ada la yidhaahdaa caramadowga oo kale kanaacada badan ee qaniinka badan fashtakaa abubakar baa sheegto xanuunsaday washtakaa bilaal bilaalna waa xanuunsaday laba biyood baa ku dhacay daltabiyo falamaa ra'aa rasuul lah sal slam shakwa asxaabi keligood ma asxaab badan baa abubakar waa kii gabay tiriya bilaal waa kii ka ay u hiloobeen maka iyo agan oo qiimo badan oo caro wanaagsan bay ahayd oon qaniin lahayn oo dheg baan lagaa qabanayn madiino marka biyo badan oo qaniin badan oo halaq badan oo ninkii fadhiistaba uu ku xanuunsanayo yay yimaadeen waa sheegteen markuunab arka sheegay xanuunka ay xanuunsanayaan iyo jirada ay ku dhacday saxaabadii qaala wuxuu nabigu allahuma xabib ilayna madiina ilaahayow madiinana jeclaysii way laabla kaceen way hiyi kaceen saxaabadii allow madiinana jeclaysii kamaa xababta makkata aw ashadda saad maka u jeclaysiisa qalbiga annaga allow madinoo jec ama si ka daranba aan midinoo jeclaan wasaxiixa allow fayoobi cudurka ka qaad duumada fadhida allow dhaafi fayraska bakteria dadka baabiinhaya ee madiina fadhiyalo ka sii qaad wbaari lanaa fii saaciha wamuddiha mudkeeda iyo saacda allow noo barakee waxawil xumaaha allow u wareeji oo duumadeeda iyo cudurkeeda ila aljuxfa yuhuud baa deganayd markaa juxfo gaalaa deganayd meesh juxfo la yidhaahdo gaalaa deganayd weliba yuhuud ah marka ilah wuxuu uhi cudurka muslimiinta allow ka qaado oo ku fadhiisi yuhuudda waxawil allow wareeji ila ljuxfati juxfa waxaad u wareejisaa xumahaa duumadeedii cudurkeedii xadiidkan waxay ka qaateen salafku nawowna ijmac soo guuriyey inay bannaan tahay muslimiinta caafimaad in loogu duceeyo gaaladana cudur loogu duceeyo ilaahu korona faris ku sii daa ilaahu cudur aan falkii la gelin allah ku sii daa aan daawadiisa la helin muslimiintana caafi baa la odhan karaa ama ha lagu qunuudo ama ayaan lagu qunuudin adducaau lilmuminiin bisixati wاlcaafiya wاdducaau cala alkaafiriin biاlamraadi wاlawbi'a yaa lagu habaaraya hawsha ogaada nabigaa sameeyey calayh الsalaat wasalaam madiine allow ka wareeji oo ku wareeji hal habeen hadda juxfa ninkii barya biyaheeda ka bada qan uu la soo boodaya orday tijaabiya qandhaad la soo boodaysaa cudurkii baa lagu wareeji waagi dambe waa la dego laga tega hadda wax degan ma jiro waa meel lagu dhammaanhayo ayib ishkaal kalaa idinku imanaya hadalkan nabigu wuu ku yidhi axaadii dhowra ku yidhi wabaa iyo taacun meesha lagu sheega ha gelina magaalo aad joogtaan hadduu ka dhacana ha ka cararina firaaran minhu madiine hadday owbia iyo amraad iyo wabaa uu fadhiyey nebi maxamed iyo saxaabad maxay ugu soo jeedeen u galeen way u yimaadeen laba jawaabood fiican bay salaf ka baxo waxay yidhahdeen horta hawshaasi xukumka waxaa dambeeye ah nahyiga a meeluu wabaa iyo taacuun ka dhacay lama geli karaa dambeeyey wاlxukmu laa yataqadamu calى sababihi nebi maxamed iyo saxaabaduna madiine waxay yimaadeen qabla الnahyi bay yimaadeen qabla الnahyi can اlqudumi calى makan اlwaba wالطaacuun bay yimaadeen taa waa masalo masale labaad waa jawaab jawaabta labaad aydna muhimka waxaa weeye nabigu tuu diiday ummaddu diid waa wabaagee daacuunka caamka ah ee loo dhammaanayo meesha xooguu lagu yar qandhanhaya layska kacaya maa wax laga hadla hadday tasaa noqoto magaalooyin badan baa la degayn soomaaliya dhul badan waxay leedahay duumadu ay fadhido oo lagu baaba'ahayo laakiin waanla yar xanuunsan may waad iska kici markaad muddo joogto xoogu yar badan lagu siiyood geeda khadhaar lagu kariyo un xagga dambaad furan kadibna waad iska kici warkeenad fahanteen bay ila tahay madiina saasay ahayd looma dhammaan jiray xanuunkeeda waa maxay laakiin waa lagu rafaadi jiray un waa lagu rafaadi jiray waagi dambena magaalo caafimaad bay noqoto markii laga raray balaayadii fadhiday laga raray biducaai rasuul alayh الsalaaة wasalaam xadana whada min mucjizaatihi waaclaami nubuwati calayhi الsalaaة wasalaam وxadana abu quraybin qaala xadaana abu usamata wbnu numayrin can hisham bni curwata bhada isnaadi naxwahu xadika hadda soo marteen o kale yay sheegeen gaala la habaari oo balaayihi cudur lagu habaari haddaad dadda isku tidhaado malagaaba gala hadda waad ogtihiin ina salmaan warkaa ma ogolo wadaadina u diiday xadaثna زهير بن xرب قال xadaثna cثمان بن cمر بن فاriس الcabdi أخbarna عيسى بن xفs بن cاaصم بن cمر بن الخطاب الcadوي xadaثna ناaفع mw بن cمر عن بن cمر رضي الله تعالى عنهma قاaل samictu rasuul الlahi صلى اه عليه وسلم يقول man صبra ninka u dulqaatay u gegsada calى la'waaئiha dhibaatadeeda iyo rafaadkeeda xagga noololeed kuntu lahu shafiican aw shahiidan ywma اlqiyaama axaadiitan qayb ka mid waynu soo maray waxadaanaa yaxya bnu yaxya waa naga soo awdaasi waa litaqsiim la lishaki ayb xadaana yaxya bnu yaxya qaala qarأtu calى maliki can qaطn bni wahb bni cumayr bn اlأjd alkhusaaci can yuxanas yuxanisna waa la akhriya mولى الزbayr أhbarahu أnhu kana jaalisan cinda cabdالlahi bni cumara fi اlfitnة ninkan yuxanas ah ayaa wuxuu fadhiyey oo mowla zubayr ibn cawaam eh, ama mawla muscab bn zubayr ah ayaa wuxuu la fadhiyey eh, ibn cumar fi lfitna ay ayaam alfitna fitna hadda waxaa laga wadaa cibaatadii dagaalka muslimiin dhex mara xaqba ha waa fitno waa dhib aan loo baahnayn xoog iyo xabad meelka lagu bixiya ahayd weeye muslimiin isku soo noqdaan ma aha mana quruxsano haddii laga wado xaq iyo baail laga wadana fitna ma aha ila albaail dagaalkii xara ka dhacay ee reer madiina iyo reer bani umaye waxaa gar lahaa reer madiina gar lahaa ahlu fitno iyo buqaadna reer bani umaye ahaa lanno beecada yaziid beeca saxiixa ma ahayn waxaa ka horeysay beecada cabdullahi bin zubayr baa ka marka beeca saxiixa ma ahayn mana mudnayn faasiq shariib uu ma ahayn marka nin ummadda inuu xilkeeda qabto mudnaa mutaqalib ummadda ka adkaayn horaan ma ahayn ilaa uu marka intuu awood isticmaalay istatabad lahu lumuur qablaha mutaqalibna ma ahayn nin axaqiyalana ma ahaynoo mustaxiq lilwilaaya ma ahayn saa darteed culummadu waxay isku raaceen in cabdulahi bn zubayr uu ka mudnaa khilaafada cabdulahi uu mudnaa marka iyagaa buqaad ahaa sida sharciga ah faatatu waxaa u timid cabdulaahi maalmihii xara magaaladii madiine la baaba'shay ee wax afka la saala la waaye gaajo loogu dhammaanayay mawlaatun lahu gabadhuu xoreeyey addoonuu xoreeyey baa u timid oo soo martay cbdullah bn cumaro meel fadhiya faqaalad waxay ku tidhi inii aradtu اlkhuruuja ya abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow inaan madiine iskaga qaxaan rabaa meelaha kale iska aado faatad waxaa u timid mawlaatun baa u timid lahu asagu u lahaa tusallii macayoo salaamaysa inta waad garanaysaa maegadaysaan faqaala waxay tidhi innii aradtu lkhuruuja inaan baxaan doonaya yaaba cabdiraxmaan inaan baxaan doonaya meeshay u baxsana waa ciraaq riwaayadii tirmidi baynu ku maray innii uriidu اlkhuruuja ila alciraaq ciraaqda waa dhulbeereed biyuu dijle raad ay saa u qulqulahayaan oo barwaaqa sooran buu ahaa halkaasaa iskaga cararaya faqaala laha fahalla ila shaami ardi اlmanshari wuxuu mar baad adqaxayso maxaad ciraaq ka dooni maad shaam aadid buu ku yidhi hore riwaayadaas tirmid baa intaa ku dartay fahalla ila shaami ardi اlmanshar haddaad madiina ka qixi ciraaq iyo mashar maxaad ka dooni maad galbeed aadid iyo shaam oo ardulmanshar ah markaas wuuu ku yidhi faqaala laha wuxuu ku yidhi cabdullaahi uqcudii fadhiiso ha dhaqaaqi tirmidi isberi adkayso dulqaado lakaaci doqon yahay lakaaci marka waa doqonnimo ruuxa doqonka ah ayaa lakaaci la yidhaahdaa markuu yahay dumar hadduu lab yahayna lukac baa la yidhaahdaa <laughs> lukac marka jaahil iyo indheer magaratay iyo ninka maangaabka yaa la yidhahda waxaa kaloo eh, lukaca laska yidhahdaa ilmaha yarka ah ee daa'imaha ah een caqliga badnayd ee wax kala garanayn weli aan tabaraysa wakii nabigu ku yidhi xasan xasanoo yar buu nabigu raadinay aama lukacu aama lukacu ma jooga xasan ma nabi allow wuu baxay ayib marka ilmaha yaree daa'imada hadi waa maxay isaguna waa jaahil caqlina ma jiro dabku iskaga dhici masqluqla socduu qabanoo afka la aadi timir iyo dhimbil daba kala garan maayo abeenaaad baa la yidhahda iska qaada wixii socda buu qabsanaya uqcudii fadhiisa buu lakaaci duqan yahay fadhiiso ha dhaqaaqini fainii samictu rasul lah sal slam yaquul asagoo leh laa yasbiru oo ma dulqaato calaa lawaa'iha iyo wa shidatiha rafaadkeeda axadun aadama muslima ilaa kuntu lahu shahiidan aw shafiican ywma alqiyaama waxadaana ibnu raafic qaala xadaana ibn abi fudayk muxamed bn saciid bn abi fudayk أخبرنا الضحاك بن عثمان الأسدي عن قطن الخزاعي wadaadka horena soo marina qaطن بن whب بن cumayr ninkaad soo marteen wey can yuxanas mawlى muscab ibn zubayr ama zubayr baa xoreeyey oo mawlى muscab waxaa loo leeyahay majaazan ama muscab baa xoreeyey oo mawla zubayr waxaa loo leeyahay majaazan oo wiilkiisa mawla u yahay labadoo midkood baa asal xornimada xoreynta iska lahaa wiilkii aabii muscabn zubayr asaguna abdullahi walaalkii wey muscab waa ninkii yaman u fadhihi jiray marna ciraaq iyo basre ka talin jiray can cabdillaahi bni cumara qaal samictu rasul la sal slam yaquul man sabara qofka u dulqaatay ugagasada calaa la'waa'iha culayskeeda iyo wa shiddatiha kuntu lahu shahiida aw shaiican ywma alqiyaama yacni lmadiina nabigu ujeedaa madiino dhibka kaaga imanay yarfad kaaga imanay iyo dulanka kaaga imanay dad ka digsato adoo weheshayna nabiga calayhi salaatu wasalaam masjidkiisa barakada dhulka e, qabrigiisii oo halkan kugu duugan saxaabadii joogtay inta taariikhdii ma'aairta ku yaalay shuhadaa uxud baa inta kuu muuqda baqiicu lqarad baa halkana uxud baa jaban yuxibuna wanuxibuhu yani aaaartii islaamkaad xusanaysaa hadda inay soo degtaad mooyeyso qur-aanka ka hadlaayo markaad joogto meelihii hawlaha ay khuseeyeen intaasa hadde waa dhaxal diineed gaajaduna waa xubeer maalmoo adduunye ah waa layskaga tegi ayb marka haddii iyo nacfiga meesha kugu jira diineed iskuma dhow iskuma dhow dhiiqada isliya de diinna aydan ku haynin baad <laughs> ku nabaysaane maxaad ku diideen madiina ad u dulqaadataan ayb oo diin aad ka helaysaan وxadثna yaحya بن أyuب المقاbري وqتyبة بن سعيid البغلاني وبن xجر السعدي جميعا عن إسماعيل بن جعفر الزرقي عن علم بد الرحمن الxرقي عن أbي أbي cبدالرحمن بن يعقوب عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رsuل qaala laa yasbiru calى la'waa'i اlmadiina madiine dhibaatooyinkeeda ooma gegsado wa shiddatiha iyo rafaadkeeda axadu min ummatii axad ummadayda ka tirsan oo muslima ilaa kuntu lahu ummatu ijaaba loo jeeda ilaa kuntu lahu shafiican yowma alqiyaamati aw shahiida bal xadiidka aan ku maray fi jaamic tirmidi min xadiidi ibni cumar cinda tirmidi wabni maaja waad garanaysaan man istataaca an yamuuta bilmadiinati falyamut man istaaaca an yamuuta bاlmadiina falyamut biha fainii ashfacu liman yamuutu biha ninka awooda inuu madiina ku dhinto ha ku dhinto oo lagu xabaalo qofkii ku dhintee lagu xabaalo aakharaan u shafeec qaadaya waa meeshii la odhan jiray alxukmu idaa culliqa bغayri muktasabin aw bغayri maqduurin calayhi surifa ilaa asbaabihi aw ilaa amaraatihi xukumka sharciga haddii lagu xidho shay inagu awoodi karin fahano waxaa laga wadaa wixii asbaabta ahaa ama wixii ka dhalanaya laga wadaa waa maxay madiino ninka awooda inuu ku dhinto ku dhinto minaga awoodin ku dhimanno godka yaa haya wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut meel aad meeshaad hartada kuma dhiman kartid hawlaa gacanta ku haysan maa waxaa loo jeedaa ha ku dadaalo hasku dayo ha la yimaada asbaabtii keeni lahayd in ajashu ay ku hesho madiino bimacnaa waa maay haddaga wey ninku inta bad ku dhintaa haaliban meeshuu degan yahay kusoo kori uu joogo xadiikaasna waa ku yimid man istaطaaca an yamuuta biاlmadiinaةi falyamut biha fainii ashfacu liman yamuutu biha wa xadiid صaxiixa tirmidiya hayrkiiba ay saxiixiyeen xufaadda agtooda ka sugan wey xadiidku xadana abi cumar alcadani qaala xadana sufyaan ibn cuyayna abu muxamed can abi haaruun muusa ibn abi ciisa maysarat alxanaad anahu samica aba cabdilaahi alqaraad min alqarad qaraad waxaa weye waa shaqadiisa wuxuu idmin jiray maraaga abqadiisa ama galoolka iyo sogsoga abqadooda u jiray oo iyo caleentooda iyo qoloftooda oo lagu magdin jiray hargaha lagu deebin jiray markaa saasa qaraad loo yidhi kaana yabiicu اlqarada yaquul samictu aba hurayra radi allahu tacaala can yaquul qaala rasul sal slam fadakara bimilihi buu sheegay wadaadka abu cabdilaahi ah وxadثna يوسف بن عيسى بن دينار الزهري قال xadثna الفضل بن موسى الرازي أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح, أبي صالح عن أبي أبي أبو صالح السمان ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأوى المدينة فذكر بمثله هذا سمريسين dheeraa baabu صiyaanaة الmadينة min dخuuل الطاacuuni والdajaal إlayha wuxuu baab yahay dhowrida laga dhowray madiino min dukhuuli الطaacuun daacuun iyo cudur ummadda sima ama ekeeya wada gaadha oo baabi'iyo madiina kama dhacaayo fi taarikh ilaa yomn hada lama hayo makuu ka dhacay meelo badan buu ka dhacay adduunko dhan buu ka dhacay ciraaq baa lagu rogmaday shaam baa lagu rogmaday daacuuna camwaas baa dhacay fii khilaafati sayidina cumar daacuunuljaarif mid layidhi xaaqo loo bixiye xaaqe oo ummadda madinu baldoos ku xaaqahayaa dhacay reemn weligood ma qabsanin baahi iyo xoogu macawle gaajo waa laga yaabaa inay ku taabato laakiin aafadaa dadka simayse madaxa ka wada taabanaysa ilaahay waa ka ilaaliya biducaai arasuul alayh salaat wasalaam iyo wdajaal il inuu soo geli karin iman karin sida makoo kale xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maalikin can nucaym bn cabdilaahi mujmir ninkii masaajidka nebi maxamed jiray ee jiray ama eh, carfin jiray mujmirkana waxaa iskale cabdulaahi baa nisbada iskale wiilku aan loo tiiriyahay can abi hurata radi allahu tacala canhu qaal qada rasul lla sal slam calaa anqaabi almadiina calaa anqaabi almadiina ay calaa turuqi almadiina madiina waddooyinkeeda waxaa taagan alanqaab waa jamcu naqb haddayna soo marin waana waddooyinkii fijaajta malaa'ikatun malaa'ig baa taagan la yadkhuluha aacuunu aacuun ma soo galo iyo wala dajaal dajaal lama soo galo intuu soo duulo oo yidhaha madiino meesha nebi maxamed fadhii jira mar waa inaan ciil isagoo u qabo soo duulaya markaasuu uxud gadaasheeda bidada ku taalle ee caraseysha ah soo gaadho yuu dhaqaaqi waaye teendhooyin meesha ka dhisanaya magaalada halkanaan ka kulaaxayaa buu leh kadibna dhulkuu cagaha saddex goor ku dhufanaya madiinoo dhan baa gilgelinaysa markay gilgilato waxaa qaxi oo dajaal ku carari munaafiqiintii gaaladii madiina joogta waxaa ku hadhi muslimiinta markaasay malaa'igu imaanu dabada ka geli shaam buu u cararaya meeshii lagu dili lahaa buu tegi nabi ciisa ku dili doona baabu luddin dimishqa korkeeda sidaas wey وxadثna yaحya بن أyuب الmقاbri وqتyبة بن سacيidi وبن xujr جamيعا عن إسmاعيل بن جعفر عن أخبرني علاء بن عبدالرحمن عن أبي أبي عبدالرحمن بن يعقوب الxرقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم قال يأتي المسيح مسيح الدجاal baa imanaya min qibل المشhرقi xagga bari buu ka iman xagga bari cراaq xaggeedu ka soo bixi mashriqa dad maqشho maka madiina laga hadlayo xijaaz la joogo waa cراaq najdi ma aha himmatuhu ujeeddadiisu iyo walbahaarkiisu u weyn waxaa weeye almadiinatu madiina inuu galo markuu bari ka imanayo ciraaq ka imanayo danta uu leeyahay waa inuu madiine dhex istaago marka la yii nebi maxamed baa soo baxay jasaasadii markii loo tegay say u wada dajaaladka u geysay ee maxamed soo baxa ah, ma hijrodahaa waa kii neef neefsaday feedhihiisu ay dilaac cadaawad buu u nabiga iyo madiine iyo muslimiinta dajaal haddaba waa sidaa de gaal walba wuxuu u necb muslimiinta ninka xaqa ugu dhow wax loog yahay wey adduunka dib u fiiriya wadaadba wadaad xakiim ahba qolyo mucaasiriinta ka mid a ah, waxaa la weydiiyey jamacaad toban jamaca la weydiiyey jamaaca heble iyo daa'ife heble iyo urur hebel iyo urur hebel baa la yidhi keeba xaqa ugu dhow gaalada weydiiyu gaalada weydiiya maxaad ka wadaa baa la gaaladu ayadaa idinka yaqaana buu muslimiinta fiican ee kuwaan fiicnay daaifada muslimkai maanta adduunka ugu necab yihiin ayaa islaamka ugu dhow idinku hadda dib u fiiriy aniga soo fiirinin nin cabdilla xasanna muxuu yidhi raxmat ullahi tacaala calayh ninuu gaal kuu ammaanay kaa dhimay ninuu gaal kuu ammaanay dhimay ma iskeentay jawaabta wadaadkan carbeed iyo iyo mujaahid alkabiir asayid اlkabiir jawaabtiis qolyaha baryahan waxay wadaan in cabdila xasan sayidka almujaahid alkabiir nin fiican bu khayr badan buu ah laakiin akhطaa buu leeyahay meelu akhطaa min xayu اlkul sheeko raqiisad meeshu ku haysaa min xayu اlkuli axad qaba bacda rasuuli اllahi axad baa macsuuma ma jiro mogtay waxaan maxal nisaac mudda laguma lugeeyo waxaan macalunisaac ahayn oon muran ka taagnayn ummadda loo waa marin habaabin wey waa marin habaabin wey abubakar baan macsuum ahayn sidiiqu hadilumma ayaan macsuum ahay taa lagama hadlaayo dagaalkii in cabdilxasan uu waday ee soomaali ku aadana dagaal khaldan buu ahaa ninka qaba anigaa dood qaba kulli waa kadaabiin waa muftariin ama culmo ha noqdeen ama caama ha noqdeen hal qoys oo soomaaliyeed oo in cabdilxasan uu dulmay ma jiro waa ataxadda in la iisugu ama ogaadeen ha noqdeen ama harti ha noqdeen ama isaaq ha noqdeen ama hawiye ha noqdeen hawiye wax fiican baa kamaana soo gaadhin warka amaad ogtihiin dagaalkii halgankaada uu waday oo soomaali uu la galay in cabdilxasan ama rag uu ku laayey ama geel uu ku qaaday ama lagaga qaaday wuu khaldanaa ninka odhanaya ha ii sugo waa nimaan diinta aqoonin ama taarikha la soconin wey mid un wey waa nimaan taariikhda sayidka iyo wixii dhacay aan xaqiiqo u haynin ama aqoon darra ay hayso waxaa soo raaci kara caamay faara qabyaalad ay hayso caamay ay hayso beentaa iska daaye mulaxadaad diineed oo caqadi ah ama fiqhiyaad ah oo asagu waa aaminsan anigu waan ogahay oo masale tawasul buu qabay bijaahi اlambiyaai wاrusul waana bidcu cindana laakiin kufri ma aha waxaan idinkala hadlay waa maxay waa jihaadkiisii idinkama hadlay hawlaha kale ku wareegsanaysaan halgankiisu ku aadanaa dalka soomaaliyeed iyo etoobiya in la xoreeyo xabashi iyo ingiriis iyo talyaani iyo dabadhoonkoodii laga xoreeyo boqolkiiba boqolba ku saxnaa hal qadiyad iyo go-aanu qaato ku khaldamana ma jiro ninka hawshaa muran ka qabana aniga ha yimaado nin kala doodan u ahay inuu beenalyahan u caddeeyo ama uu jaahil yahay warkaa iska cilaaliya caamada daalimiinta fajarada ah ee culummada iyo mujaahidiinta lagu dirayaan la horboodin ninkuu culummaa ha sayidku waa fiicnaa laakiin abailbailke maxay ahayn qabaailku qabaa'ilku maxay ahayn soo hal dhacda ii keen juزiyaadkan raba hal dhacdo oo jihaadkiisa ku saabsanaa oo dad ku dulmay kee ya gondogooyaa culummadii ogaadeen iyo muwarikiinta inuu wax gar lahaa bay sheegeen aduuna ogaaden baad sheeganaysa sheeko bilaashaad meesha ku haysa waa idabdara waxaas taariikhda culimmadiin halgii aan lagu dirin aanan ku dirin iska ilaaliya waa idabdaro aniga macsuum baa kama hadlayo wax macsuuma nabi maxamed baa ka jira iyo ambiyada waxaan ka hadlaynaa halgan uu qaaday baad buraysaan ood leedihiin go'aanka uu qaatay uu maalan reebel ku weeraray iyo geel geeluu qaaday khalad buu ahaa dhibkaydin haysta waxaa weeye waxaa ka hadla ibnu fi muqadimati fi taarikh akhriya wuxuu idhi axdaada ay joogeen baa lagu qiimeeyay kaan adigu hadda aad joogto laguma qiimeeyo sayidku dadku la dagaalama gaala cadcad iyo waxay ahayn dad gaala u ah garab u ah khaa'imiin iyo khawanay ahaayeen inta kalena niman isagu dulmay oo ku xadgudbay oo iska difaacay oo dafcu saa'il bay ahaayeen ninuu min baabi dafci saa'il iskaga celiyey iyo ninuu min baabi riddati walkufri ku dilay oo ku dhacay bay ahaayeen dadku labadaasay ahaayeen nin muslima oo musaalima oo sayidku weeraro oo xoola ka dhacay keena warka beenteed wardaan raxweyn bulaaye kan maxaa leeya usbi waagu markuu barya haddii ku imaado af gaali waa sheeka bereley waxba kaba jiraan xaggee sayidku raxweyn ku arka goormuu soo gaadhay ciidankiisu u badnaa hiiraanba ma soo dhaafine waxaa falsafada iska daaya dabdarrada sheekh xasan barsanaa sidaa loo dulmaa sheekh bashiir oo reergeyse oo reer burca sidaa loo dulmaa nin walba wax idin tara oo oo soo halgamay oo aad been ka sheegaysaan hadhowna waad ku laynaysaan boran bu ahaa soomaali bu ahaa annagu ahbaad ku haysataan iska ila hawsha ayada xaggeen maray yأti اmasiix اdajaal masiix dajaal baa imanaya sayidka aad baan u nin walba u ixtiray baan jeclahay dan khaasana kama ma aha bimacnaa inaan u difac inuu awowi ahaa waxaan u idinkaa idin matalaya waa xaqu idinku leehay ina cabdilxas hadduu noqon lahaydna kristan baad noqon lahaydeen gaaladii baa sheegaya mishinkii soomaaliya ka socday bariga africa ee loogu talagalay in lagu kiristaameeyo muslimiinta bariga africa jooga yuu laba boqoloo sana dib u dhiga yidhaha iyagaa qoray gaaladaa qorays mashruucaas wuxuu fashiliyey laba boqoloo dib u dhigay boqol hadda waad soo marteen boqolkii labaadba hadda idinku socda soomaaliya waxaa la rabaa boqolkiiba in laga dhiga kristan markaasaa loo ogolay dowladda inay ka istaagto inta ka lama ogola been aan laydin sheegi ilaa kristankiinu dalii dibad laga keenoo soomaalida ay boqolkiiba han iyo oo xukumka soomaaliya loo dhiibo dowladda inayd iin istaagta ma ogolo ladinkana yeeli maayo ama xasan gurgurtaadin ku ciyaaro ama farmaajo idin wereeriyo ama xamse cabdibarrad hadiin soo labisto waxba kama jiraan xaqiiqa wey waa inaad xaqiiqda isu sheegtaan intaa yarta ee nasaarada ee loo dhiba malaayiinta etoobiya xukuntaa la rabaa in laga sameeyo muqdishihiiy soomaaliya laga sameeyo oo boqolkiiba sagaashan ay noqdaan muslimiin raaca in yaroo xaakimo oo nasaarana ay adduun ka taliso way wadaan waxa la ogyaho sheer lagu sheegay weeye qolyaha injooyada u shaqeeya somaali weydiiya way idiin sheegayaan xog bay ka hayaan laakiin idinku kii durmaan garaacaba waad iska dabayaacaysaa yaati almasiixu dajaal baa imanaya min qibali lmashriqi xagga bari buu ka imanayaa himmatu walbahaarkiisi iyo waxa utunta ku taagan waxaa weeye almadiina xataa yanzila ilaa uu dubara uxudin uxud gadaasheeda khalfa uxudin uma tasrifu lmalaa'ikatu wajhahu malaa'ig baa wejigiisa leexinoo xagga u dhufan waa la xukumaayo qibala shaami xagga shaam baa loo siidaynaya waa meeshii lagu dilaa malagii ku galay wahunaalika yahliku meeshaasuna ku dhimanayaayo nebilah ciisa ku dili doona baab almadiinaةu tanfi shiraaraha so baabka gaari karo waa axaadiis ka jilcsana aan yar socdo allah baab almadiinaةu madiino tanfi waxay iska takooray caydhini shiraaraha kuweeda xunxun waa magaalo iska tufta oo iska soo saarta inteeda liidata madiino xadaثna qutaybaة bnu saciid xadaثna cabdاlcaزiiz yacni darawardiya can اlclaa bn cabdiraxmaan can abiihi can abi hurata radi allahu tacala canhu ana rasul sl slam qaal yأti calى الnaas dadka waxaa u iman doono soo mari doona zamaanun xilli yadcu الrajulu ninkuu u yeedhayo ibna cami in adeerkiiba u yeedhi wa qariibahu xigaalkiisu u yeedhi sokeeyihiisa muxuu ku leeyahay halumma ila الrakhaa'i barwaaqada u kaale iskaga soo gur meeshan gaajada ee imtixaanka oo imow barwaaqada halumma ila الrakhaa wاlmadiinaةu madiina khayru lahum low kaanuu yaclamuun madiinana u khayr badan hadday wax garanayaan maxaa loogu yeedhay adduunyo maxay ka tegayaan diin wاlmadiinaةu maca la'waa'iha wa shidatiha khayru lahum low kaanuu yaclamuun hadday wax garanayaan oy adduunya diin ay isku miisaami lahaayeen diin iyo addunya la doortaa diin baa la doortaa wladii nafsi biyadi laa yakhruju minhum axadu allahn ku dhaartay kama baxo madiino axadu ragbatan canha nacu nacay darteed nin duruuf kale iyo hawlo kale oga baxay waa gooni duruuf iyo mas-uuliyaad iyo xilal saxaaba oga tagtay ayagoo aad u jeceloo u hilowsan ka tegey mucaad ba ka tegey abu cubayda ka tegey cali baa ka tegey oo kuufo tegey iyo ciraaq saxaabo badan baa ka tagtay limas-uuliyatin iyo duruuf qaahira ayagoo jecel kalawaam waa ninka nacam madiina laga hadlaaya laa yakhruju kama baxo axadun axad oo minhum dadkaa ka mid a ah, canha raqbatan canha can ilmadiina uu nacahayo oo uu dhibsanayo ilaa hadduu ruux saa uga tegay uu jira madiina nacuu nacay akhlafa allahu fiiha khayra minhu aad ka khayr badan baa rabbi keenaa ku bedela axad kaa khayr badan ummadina kaa jecel allahna kaaga dhow baa rabbi kugu bedelaya alaa waina almadiinata kalkiir madiina waxay la mid tahay buufimahoo kale kalkiiri baalkan buufimee dabka lagu shido tukhriju alkhabiia ninka xun bay saartaa laa taquumu saacatu qiyaama ma dhacayso xataa tanfiya almadiinatu shiraaraha ilaa madiina ay saarto ay fiijiso kuweeda xunxun kama yanfi alkiiru sidaa uu buufimuhu isaguna u takooro ama u saaro khabat alxadiidi birta teeda xun birta markii la geliyo oo dabka ku dhaco ay caddaato la dubeeyo waxaa dadan qolofteedii iyo wasakhdeedii iyo sakhaamkeedii baadaan inta birlabka ah ee quman baa soo hadhi midina waa sidaa dhibaatooyinkeeda rafaadkeeda waxaa ku kala tegahaya munaafiqiina muslimiin baa ku kala bixi hawshaama xugum khaasah xilligu nabigu noolaa khaas miya mise ma aho waa xugum caama ilaa qiyaami saaca laysku maandhaafay wadaadda waxay leeyihiin sababku waxaa weeye uu xaafidku ka mid yahay nawowi ka mid yahay xilligu nebigu joogay iyo iyo cinda aakhiri qiyaami saaca wey maalmuhu dajaal soo baxaayo nabi ciisena soo degayo maalmahaas waxay ku noqonaysa xukumkeedii kama kaanat fii cahdi rasul sal l slm wadaadana waxay dh waa min bidaaya ila nihaaya wey labadaa ra'yi baa jira ظاahiر النصuص waxaa weeye xukumkaa weligii inuu taagan yahay ظاhir النصuص waa sidaa lakin wa masألة khilaaفiya ninkii loodhan jira abu yacquub alfasawi kitaab almacrif wataarikh xadiidkan intuu bisanadi ku wariy wuxuu hi hada isnaadun jayid hada isnaadun jayid xadiidkan ku wariyey kadibna wuxuu yidhi abdilcasiiz cabdilcasiiz ibnu maxamed daarawardi cinda ahli اlmadiinati iqatun niman duray buu ka hadlahayaa cabdilcasiiz ibn maxamed daarawardi cinda ahli اlmadiinati iqatun wاlcalaa ibn cabdالraxmaan iqatun huwa wa abuuhu sidaasuu yidhi wman kana min ahli اlcilmi wanasaxa nafsahu calima ana kula man wadacahu malikun fii muwaطa'ihi waadhara smahu taquum bihi اlxujatu buui hadal muhiim qaybtaa dambe waana masle musalama ah wuxuu ihi waman kaana min ahli اlcilmi iska da min ahli jahl iska jooji waman kaana min ahli اlcilmi wanasaxa nafsahu calima ana kula man wadacahu malikun fii muwaطa'ihi waadhara smah shardi weeye xadaanii iqatu ma ah waadha magaciisa uu sheego iqatun taqoon bilxuja buu garanayaa buui cabdilmaalik abn abilmukhaariq baa cabdilkariim baa laga soo reebaa oo magaciisa uu idhaariyey laakiin waa qaacida mutarida ila fii fardin aw fardayn min shuyuukihi saasuu leey wadaadkaas haddaad min ahli cilmi taha od garanaysa haddii kale min ahli jahli baa taagaya almuhim waxadada quutay ibnu saciidin qaala cafan can maalik bni anas فيma قuriأa عalayhi can yaxya بn سacيid الأnsaarي qaala samictu abaاxuba saciid bn yasaar اlhilaali yquul samictu aba hurata yquul qaala rasul s sm umirtu waxaa la ifaray oo lai diray inaan u hijroodo biqaryatin tuulo taأkul اqura tuulooyinka laqaysa waxaa la ifaray inaan u hijroodo magaalo magaalooyinka laqaysa oo cunaysa waxay dhheen slfku waxaa laga wadaa laba macno say u cuni markuu nabigu u hijroodo caasimadda islaamka ay noqoni waddamadoo dhan ayadaa laga furahayaa adduunka xaggee laga furay waa magaalada keliya xilligii nebi moxamed calayhi isalaatu wasalaam iyo saxaabada intay noolaayeen lagu furtay bilqur'aani laa bisayf madiina maxaa lagu furtay bilqur'aani laa bisayf nebigaa ducaad u diray nebigaa u hijrooday hal xabad iyadoon ka dhicin bay islaamta kulligeed kadibna waxay furatay adduunko dhan bay laqday maka ayadaa lagaga duulay maka bisayf baa lagu furtay ciraaq baa lagaga duulay shaam baa lagaga duulay masar baa lagaga duulay adduunko dhan baa lagaga duulay waa qaryatun taakulu alqura xaqiiqa ma tamaysan maaha macno labaad waxay dhaheen bacdu salaf waxaa loo jeedaa waa magaalo magaalooyinka dhucunaysa waxaa laga wadaa ayadoo halkaasi ku taalla wax walba adduunkan ayadaa la keenaya waa laga duuli haniimada iyo xoolahooda xaggee la madiina addoommihii madiino khanaa'imtii salabkii adaa loola soo noqonayaa macna horaa ka fiican ta'kul qura sidaa harawaadkii iyo magaalooyinka oo dhan baa iyada la keenayo cuni iyo ciidan baa ka bax adduunka laga furani labadaa macno qurucsan oo xaqiiqa ah weeye intuba macnaha dambe nimankayii waxay milcsadeen soo ibraahim kuma ducaynin in ilaahay u ka dhiga mako tahwii ilayhi afidat الnaas sidoo kale madiina sidoo kale weeyo dadka arsaaqdooda iyo khayraadkooda oo dhan baa madiina la keenaya maka iyo madiino khudaar walbo adduun ka baxda waad ka heli ama siisankeeda hala joogo mawsimka amyaan la joogo waad helaysa nairobi laakiin waxaad ka ma jiro siisankiisu ma jira xilligiisi maa xilligu bixi jira maa hadda weli wuu baxaaya madiina maka wax walba xilli kasta waa taagan yahay maxaa yeelay mawaasimtii adduunko dhan badeecadooda baa la keenaya yaquuluuna dadka qaarkood waxay yidhaahdaan ama munaafiqiintu waxay dhahaan yariba bay dhahaan yaribna ma ah wahiya almadiinatu nabigu yarib ma ahe waa madiino haddaad tiraa qur-aankay ku timid yaa ahla yariba suuratu axzaab bay ku timid haddaad tidhaahdaan ali waa xikaaye can qowl munaafiqiin waa xikaaye can qowl munaafiqiina ma aha taqriir yaquuluun waxay dhahaan yariba wuxuu nabigu u diiday laba macnaa yarib laga keenaa min aلtharbi wa huwa اlfasaad aw min aلtasriibi wa huwa اlmu'aakhadaةu bالdembi wاlmalaama inay min atasriib laga keenoy tahay in dembi lagugu qabto weliba dhagah lagaa raaco lagu canaanto nabi yuusufna kii walaalihi laa tasriiba calaykum اlyowm yakfir اllahu lakum iyo inay min aharbi laga keeno ah wahuwa alfasaad yatrib marka macno munaasab madiina ku ah ma aha ama qabta ama u cunanto maxay ku fiican tahay wahiy almadiinatu qur-aankuna in badan ba hawshaa ku celceliyay ma kaana liahli اlmadiinati wa min ahli اlmadiinati wahiy almadiinatu madiino weeye tanfi الnaas waa meel lagu nagaada min madana bilmakan ida aqaama fiih wاstaqara wahiy almadiina tanfi الnaasa dadkay ay fiijisaa dadka xun baa loo jeeda waa min baabi iطlaaq اkuli wa iraadati اljuزi ama waa caam looga jeedo khaas kamaa yanfi اlkiiru buufimusuu u anfiyo u saaro khabaث اlxadiidi birta teeda xun ama waxeeda xun bal xadiiث اbara bn caazib waxaa kum cinda axmed man sama اlmadiinaةa yariba falyastagfir الlah hiya taabatu hiya taabatu hiya taaba ninkii madiina yarib yidhaahda ilaah u toobad keeno yatr lama yidhaahdee taaba weeye taaba taaba iyo tayba iyo madiino saddexdaa magac baa la rabaa inaad magaalada ku sheegtaan almadiinatu wa taybatu wa taaba saddexdaa magac baa nabiga ka sugan ayibana waa la yidhaahdaa maxaa tiri sheekh munawara waa hawlo damba ino iskaga dirsan dhib ma lehe almaka almusharafo kale un wey culays ma lah laakiin magacyaha dhabta waa intaa xadaثna cmr الناqd وبن بن cmر الcadني قال xadaثna سفyان بن عuyaynة وxadaثna بن مثنى xadaثna cبدالوهاب بن cبدالمجيد جamيعا can yaحya بن سacيid الأنsاrي bhada الإsناad وqاala labadaa wadaad waxay yidhaahdeen yaxye iyo سفyaan كama ynfي alkiir الkhabثa sida buufimi waxa xun u saaro birta oga reeba waxa xun iyo madiina dadka xunxun u saarta lam yadkuraa ma aysan sheegin wadaadahani labada ah alxadiida bir ma aysan sheegin xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malik can maxamed munkadir can jaabir bn cabdillahi alansaariy ana caraabiya nin reemiya ah ayaa baayaca rasuul اllahi cala alhijrati nebi maxamed wuxuu kula ballamay inuu muhaajir noqonayo uu madiino joogayo oo miyigi uu ka yimid uusan ku noqonaynin fa asaaba alacraabiy riwaaya xadiidku uu leeyahay baayaca rasul llahi cala alislaam fabaayaca annabiya cala alhijra uma kharaja haariban min almadiina jaءa acraabi ila rasuulilahi faaslama fabaayachu cala alhijra macaani badan baa ku yimid qadima rajul madiinata whuwa caraabiyu muhaajira waa timid idan ninkaani markuu islaamay kadib yuu nabiga ballan iyo axdi la galay inuu madiino joogay fa asaaba alacraabi ninkii rimiga waxaa haleelay wackun bilmadiinati laxw baa qabtay wackun ay xuma qandha culus baa qabatay iyo kaar bilmadiina faata nabiya riwaayad kale caddaysayoo galabtoo kaleu nabigu beeca la galay cala alhijra waagi ka baryey qandhaaba ka kakaysay wuba joogi waayeba nabar baa lagu taagay faata nabiyu nabigu faqaal ya muxamed nabi maxamedow aqil lii baycatii baycadii ii celi buuri baycadii shalay aan kula galay inaan madiino jooga ahayd waa ii celi beecaasi ma asixin faabaa rasuulu اllah rasulka ilah baa ka diiday ma yuuri wuu iska noqday ninkii ramiiga habeenkii uu baryey riwaayo kale habeenkii markuu baryey xanuunka mid ka daran baa qabtay muxuu damc markii laga diiy inuu iska joogo adkaysto xanuunka xanuun ka daran waa la imtixaanahaya qandhadii qandha ka daran baa kusoo bootay qandha fil daran baa kusoo bootay uma jaau faqaala aqilnii baycatii nabi allow baycada ii celi aan kugula ballamay inaan joogo maka ee madiina faabaa nabigu waa diiday habeenkii labaad saddexaad buu bariyey maxaa ku dhacaadana qandhadii shalay mid ka sii daran xanuunku wuu islaban laabayaa wadaadku wuxuu ku qasbay marka soo cararo yidhahdo beecada halii celiya iska carari dadkii hore dee miyii magaalo joogayba dad ballan lay ahaayeen adugu ma beecad sugi lahayd baayiceel meeshaad ku qandhato baskun baad ka raaci lahayd baan u malay axadii inuu diidan yahay weli gobonimaa ku dambaysa xanuunna naftu ugu keenay uma jaa nabigu u yimid faqaala wuxu uhi aqilnii baycatii nabi allow ii celi ballantaydi axdigaydi faabaa nabigu fakharaja alacraabiy riwaayo kale uma kharaja haariban min almadiina cagacadaan buu kaga baxay madiino in baycati faaba faharaj اcaraabi faqala rasul ina almadiinaa kalkiiri madiino waxay la mid tahay buufimaha birta lagu gubo tanfii waxay takoortaa ee meesha ka saartaa khabaaha waxeeda liita waxa liita wayansacu waxaa iftiimo dhalaala ayibakeeda wanaagsan annaasu min kuli shayin khaalisuhu waju naasi iyo shayu naasi bayaadu naasic baa lagu odhanaya waa khaaliska inta dhuqda ah ee dhuuxa ah ayaa soo hadhi wey inta xunna way tegaysaa waxaa qaadahaya xanuunaheeda iyo imtixaankeeda la tegahaya xadiidkan ikhtulifa calى ibn mukader mursalan wa musnadan marka riwaayada marka maalik ayaa maxfuuda cinda اlmuxadiثiin maalik can maxamed kader can jaabirin musnadan waa marfuucan nin loodhan jiray ayub ibnu sayaar ayaa irsaaliyey can ibn mukdir markaasuu daara qudni wuxuu yihi wa rafcuhu saxiixun cilalka riwaayada maalig saxan waana tay doorteen saxiixaynku cilalkiisa xadana cubaydilah bn mucaad wa huwa alcambariyu xadana abi abina wmuaad ibn mucaad alcambari xadana shucn xajaaj can cadiy wabnu haabit samic cabdاllah bn yaziid ayuu an maqlay waa saxaabi sagiira bn yaziid alansari alkhaطmi can zayd bn aabitin radi alahu taala anhu rwayatu an saxaabiy can nabiyi sal اllah alay wasalam qaala wuxu uhi inaha madiinu aybatun wey ayba laydhaha tii wanaagsanayd yacni madiina wa inaha iyaduna tanfi lkhabata kama tanfi naaru kiirka inaan loo jeedin asagae waxa ka dhalanhaya iyo wuxuu afuufaya dabka ah loo jeedo xadiidku caddeeyey kama tanfi naaru dabka suu u saafigareeyo ama uu meesha oga saaro khabat alfidati fidada keeda xun iyo qashinkeeda iyo daxalkeeda xadiidka marka qisula uu leeyahay ku yimid xadiidkii asal xadiidka zayd bnu maalinkii uxud markuu nabigu baxay oo munaafiqiina la baxeen oo laysu fadhiistay xabaduna weli aysan dhicin wakay soo laabteen ciidankii saddex meelood meel ay soo laabteen oo munaafiqii weynaa cabdullahi bn ubay bnu saluul ahaa wuu la soo laabtay ciidan saddex boqol ka badan saxaabadu isku khilaafeen nimankan laabtay waa muslimiin iyo muslimiin ma aha ilaahina uu ka yidhi famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabuu aturiiduuna an tahduu man adal allah wman yudlil lahu falan tajida lahu sabiila aayaddaasaa soo degtay xadiidku sidaasu ah markuu nabigu ayaddaa ay soo degtay ayuu wuxuu yidhi inahaa ayba madiina ayadaa nin walba fashili waxaydhan soomaali labaatan jir jooga eh, mudug maxaa la yidhi ilaahay uma wixii bannaan inuu fula inuu deeqsi inuu bakayl yahay inuu wax o dhan soo bixi meel walbuu rafaa badan baa lagu kala baxaa sideeda waa sidaa ninka ragga ah, markay balaayo taagan baa la bartaa dumarna baraara lagu bartaa way kala duwan way kala duwan yihin waa la kala idan xadiiku asalkaasu lahaa isagoo faahfaahsan waxaan ku baray tirmidi fii jaamicihi aiiayn xadana qutayba bnu saciidin wahanaad ibnu sariy abu bakr bn shayba bukhaarina wuu wariya isagoo eh, dheer buu wariya qaaluu waxay dhaheen culummadaas xadana abulaxwas salam bn sulaim xanafi can seg bni xarbin can jaabir ibni samura ibnu junaad assuwaa'i qal wuxu uhi saxaabigaa samictu rasul s slm yquul ina allaha tacaala sama almadiinata taaba ilaahay midna wuxuu ku magacaabay aaba alla u bixiyey anooma bixinin aaba yani macyaha ka agdhowa ayba iyo aaba iyo madiino waa isku mid sida axmed iyo moxamed ba qur nabigu lagu magacaabay yati min bacdu eh, ismu axmed iyo ma kana muxamadun waa isku macno iska agdhow yihi marka waa min aiibi baabu man araada ahl madiinata bisuucin adabahu اllah muku soo idinka dhammaat wallahu subxana wa tacala aclam